aamina qofba gees harsaday gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay aabey wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xog horeys idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h mar habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo isniin ay sii baxayso talaada ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay lixda bisha kooiyo tobanaad sannadda labada kun qodobada caawa barnaamijka xog aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey khasaaraha ka dhashay israsaaseyn ciidamada ammaanka caawa iyaga iyo dabley hubaysan ku dhex martay magaalada guriceel ee gobolka galgaduud haddaba waxaan eegi doonaa inta khasaaruhu uu gaarsiisan yahay waxaan ka dhaaway meeshaas khasaaro kooban oo isku jira dhimasho iyo dhaawac inta aan ogahay waxaa ku dhaawacmay saddex qof iyo ka badan la sidoo kale waxaa nin dhimasho ku imaatay laba qof oo qof shacab ah iyo askari booliis ah xukuumadda soomaaliya waxa baaq u dirtay ganacsatada inay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka shacabka ah ee saameynta ba-an ay ku reebayaan daadadka ku rogmanaya goobo badan oo dalka ka mid a ah waxaad sidoo kale ku dhegeysan doontaan barnaamijka tirada dadka ku dhintay daadad saacadii lasoo dhaafay ku dhuftay qeybo badan oo dalka ka mida ah ayaa korortay iyadoo barakac xoogan ay sameynayaan halka ay ku sugan yihiin amaba goobaha ay daadadku si ba-an ugu rogmadeen dadka shacabka ah ee ku sugan haddaba yay tahay si looga hortago arrimahaas iyo daadadkaas fatahadaha ay geysanayaan webiga cidda la xisaabtanka mudan dalka dawlad ayay ka taliso oo ayada sharci ayay leedahay hay-adaha waddanka dowladdu ayada way u diiwaan gashan yihiin oo islamarkaana waxaa loo baahan yahay sida masuq maasaqa hay-adaha dowladda oo ayaga lagala xisaabtamo iyaga si kasii daran in loola xisaabtamo ciidanka xooga dalka iyo kuwa dadka deegaankana waxaay dhaqdhaqaaqay ciidan ka wadaan deegaana dhaca xadka gobolada shabeellada dhexe iyo galgaduud iyadoo saacadihii lasoo dhaafay ay halkaasi ciidamadii ugu badnaayay gaareen qodobadaas iyo qodobadii kale aynugu soo korno intaan barnaamijkaaynu ku guda jirna ayaad maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kalaman ee sidoo kale qaybkaha ah barnaamijka gabagabadana waxaad ku dhegaysan doontaan

waxaadna naga dhegaysanaysaa mawjada dherarkeedu yahay ever megahartis warraadyaha magicii oo magaciisa maxaa ka rabtaa mawjad wanaagsan buu degay muxuu kaga duwan yahay mawjadaha kale siddeed siddeedu gee waa lix iyo tobane lix iyo toban halka iyo lixdana isku gee toddobo <clears throat> toddobada maalmood bay dhegaysuu ku leeyahay kulmiyu u yahay k nn gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti haboon ayaa idin leenahay haddii aynu ku bilowno magaalada guriceel waxaa caawa israsaaseyn ay ku dhex martay ciidamo ka tirsan lamaha ammaanka oo iskugu jira sida la sheegay boliis iyo nabad iyo debley hubaysan oo aan la aqoon heybtooda balse dad amaba dhar shacaba watay oo hub watay israsaasayn ay ku dhex muddo kooban socotay halkaas ayaa waxaa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyay laba ruux ayaa ku geeriyootay israsaaseyntaasi waxaana sidoo kale dhaawac uu kasoo gaaray tiro ilaa iyo saddex qof gaaraysa sidoo kale khasaaro hantiyadeed ayaa ka dhashay israsaaseyntaasi welina waxaa baadigoob loogu jiraa dableydii hubeysneed ee halkaasi ku sugneed waxaana israsaaseyntan ay dableyda kala kulmeen laamaha ammaanka ay kusoo beegmaysa iyadoo maanta ay booliiska magaalada guriceyl ay war ka soo saareen dadka hubka sharci darada ah ku wata magaalada gudaheeda goobjoogo ku sugan halkaas ayaan wax ka weydiinay xaalka caawa ee guriceel isrsaaseyntii ka dhacday waa mahadsan tahay weriye meesha waxa ka dhaceen waa degmada guriceel ciidamada booliska iyo nabad sugidda oo si wada jira ah u socdo oo howlgal ku xaqiijinayeen amniga degmada walo ayaa ninka la yidhaha waxay la kala kulmeen rag hubeysan oo hadda weli aan aan heybta la garanin isrsaaseyn ay kala kulmeen waxaana ka dhacday meeshaas khasaaro kooban oo isku jira dhimasho dhaawac inta eh, aan ogahay eh, waxaa ku dhaawacmay eh, saddex qof iinka badan la sheegayay sidoo kale waxaa ninka layiha dhimasho so dhimasho ku imaatay laba laba qof oo hmm. qof shacab ah iyo askari ee booliis ah marka khasaare intaan aan ayaan ka ogahay waa garta marka markay wax dhacayeen saacaddu imise camal ay ku beegnayd wati laba saac laba saac ayay ahayd saacadda labada labada saac ayay ahayd khasaarahan dhashay ma ka warbixiyeen lamaha amaanka iyo waxa dhaliyay qolyaha amaanka weli warbixin kama saarin laakiin aniga goobjoog ah markaas oo waxaa wax meesha ka dhacay aan ku sheegi karaa marka labadaas qof ayaa ku dhimatay meesha dhaawacyo badan way jiraan oo ilaa afar gaar oo istalaad degmada la kala geeyay waayahay ragga waxaan geystay yay yihiin marka ragga waxaan geysanay oo ilaa hadda si cad looma qeexi karo ninka la yidhaha oo lama haayo laakiin kolleyto amar kasoo baxay maanta talefka booliska degmada gurceel waxa lagu mamnuucayay eh, dadka dharka eh, shacabka wato qoryaha kudhex wato magaalada marka dhacdadaas eh, daba joogta ay aheyd oo oo booliisku iyo nabaswida oo sameynaya ninka la yidha rag ay tuhmayaan ama ninka la ninka la dharacda oo hubaysan ayaa nin ay ku rajoogeen ayagana soo xabadiyey khasaarana ayagaa dhaleeyay dharacadda marka yay ka tirsanaayeen mise waxay ahaayeen rag shacab oo hubaysan rag shacab oo hubaysan ayaa lagu soo waramaya lakin ilaa hadda cidi ka tirsanayeen lama weli waxaa waa lagu rajooga weli hadda lama lama xaqiijin kara cidi ka tirsanaayeen khasaare kale oo intaa dheer ma jiraan aha niw eh, iskuul meesha ku yaalay asna waxa waaye oo ninka la yidhaha waa khasaare kaloo nafeed ma jir lakin khasaare hantiyada jiri karo iskuul meesha ku yaalla xola xabadaha ku dhacdhacay oo ninka la yidhaha xabado noocyo kala duwan sirsaafeen marka intaasa khasaaro eh, hantiyada wajihi kartaa laakiin khasaare nafeed intaasan kaga dhacdadan markii ugu horreysay miyaa markay gurceel ay ka dhacdo mise muddooyinkii dambe dhacdooyin soo noqday aa jiro noocaan oo kalea eh, niw may magaalada si guud waa amni marka amniga gurceel aad boqolkiiba boqol ahaa laakiin dhacdadan cawada ugu horreysa nooceeda kale intaanay ka warhayo cabdulaahi nuur cali oo ah goobjoog ku sugan magaalada gurceel oo nagu warbixinayay israsaaseyn muddo kooban socotay oo maanta amaba aan idhaahdee caawa ka dhacday magaaladaas oo ku dhex martay lamaha ammaanka iyo dabley hubaysan oo ilaa hadda ay sheegeen lamaha amnigu inay ku raad joogaan gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan geed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira ruux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garishirtiyey gelingelin ka daran garya garishirtiyey gelingelin ka daran waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti haboon ayaad leenahay haddii markana aynu eegno inta badan gobolada dalka waxaa ka taagan xaalado laga deyrinayo oo ay sababeen daadad ku rogmaday magaalooyin waaweyn oo dhaco koonfurta soomaaliya iyo weliba bartamaha magaala waa dalka deegaanada ay ku fataheen amaba roobabka daadadka ay sababeen ay ka geysteen khasaaraha ayaa waxa ay ka kala tirsan gobolada baay iyo bakool gedo jubbooyinka shabeellada hoose iyo deegaano dhowr ah oo iyagana dhaca gobolada dhexe dalka oo magaalada gaalkacyo ay ka mid tahay sidoo kale magaalada dhuusamareeb ayaa sida kale laga dareemayaa daadadka iyo roobabka xoogga leh ee ka da-ya gudaha dalka digniino iyadoo ay si soo tarayeen maalmihii ugu dambeeyey ayaana ay imaanayaan fatahadahan ay geysanayaan webiyada shabeelle iyo jubbo iyo fatahaadaha daadadka ku rogmanaya magaalooyin waaweyn magaalada baydhabo maanta waxaa ku rogmaday daadad xoogan iyadoo khasaaro xoogan ay u geysteen dad badan oo deganaa magaalada baydhabo waxaana laga dirinayaa kumanaan qoys oo duleedka magaalada deganaa kuwaas oo qaxooti ku ahaa oo ay uga dhisnaayeen cooshado guryo ka sameysan dadadka magaalada baydhabo ku rogmaday ayaa lagu qiyaasay in ay saddex meel amaba afar meelood saddex meel oo kamid kamida ah magaalada baydhabo ay daadadkaasi saameeyeen marka laga reebo hal xaafadna ay guud ahaan magaalada baydhabo ay la ciirciirayaan biyo aada u xoogan xaafadaha ay ka kooban tahay dad ayaa ku geeriyooday tiro dhowr qof ah ayaa lasoo warinayaa in ay ku geeriyoodeen daadadkan maanta halkaasi ku rogmaday sidoo kale gobolka gedo oo saameynta daadadka aada looga dareemay iyo fatahaadaha webiga jubbo uu ka geystay ayaa iyadana dhimasho uu ka dhashay sidoo kalena burbur hantiyadeed ayuu geystay eh, daadadkaasi iyo fatahaadahaas halkaasi ku dhifteen eh, xukuumadda soomaaliya ayaa digniina waxa ay sidoo kale u dirtay dadka ku sugan goobahaasi waxaana sidoo kale ay ganacsatada ka dalbatay in ay garab istaagaan dadka shacabka ah ee saameynta ba-an ay ku reebayaan daadadka ku rogmanaya iyo fatahadaha webiyada ay geysanayaan magaalada beledweyne cabsi xogan ayaa sidoo kale ka jirta halkaasi ra-iisul wasaare ku-xigeenka maanta waxa uu sheegay in dalka roobabka hadda da-aya ee deyrta ay maalin qura ay ku da-ayaan roobabkii muddo saddex bilood ah di'i jiray ama saacad gudaheed ay ku da-ayaan roobabkaas waa kan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka waxaa la saadaalinayaa roobab iyo daadad aan boqolkii sano ee tegey la arag inay nagu soo fadlay ilaahay baa inaga dugi karaa laakiin saadaasha cilmi baadhista ku dhisanaysaasay sheegaysa saddexda bilood ee dayrta biyaha da-aa waxay noqon jireen toddobaatan ilaa boqol iyo konton hadday barato millimiter maalinkiiba intaa sidaan hadda waxay saadaashu sheegaysaa amaba aynu aragnay magaaladii la odhan jiray qasax dheere iyo buurxa kabo in one point five mitrs biyo ah ay beerihii qariyeen oo macnaheedu yahay dalagii iyo wixii dadku ay bilaha soo socda quudan lahaayeen halis inuu galay waxay saadaashu sheegaysaa aynaan arnay magaalada doolow in dhimasho iyo dhaawac iyo barakacba uu jiro halisna ay kusii jirto weli dhowr webina ay ku kulmaan waa doolow waa garbahaare waa magaalada la yidhaahdo baar dheere waa luuq waa ceelwaan waa jamaame waa jubbadan ka soo bilaabaya waa meesha la yidhaahdo dhoobli oo iyadu laagag iyo iyo daadhad kale aan webiga ahayn ay imanayaan jubbaland guud ahaan halis bay ku jirtaa waad ka imanaysaa waxaad imanaysaa bay iyo bacol magaalada baydhaba saaka waxa daad marayay waad arkayseen afar boqol oo kun oo qof oo cariisho ku noolna cirifkeeday degan yihiin ceelna uma qodna cidina uma maqna waa magaalada baydhabo oo keliya ansax dheere buur xakaba lama soo koobi karo waa bay iyo bakool waxaa timi hir shabeel iyo shabeellada kale meesha la yidhaahdo eh, degaanka soomaaliyeed duruufta ka jirta gobolka shabeelle la yidhaahdo waxay si toosa u saameynaysaa iyo feerfeer iyo meelahaas waxay si toosa u saameynaysaa magaalada la yidhaahdo beledweyn iyo bulo iyo meesha deefo iyo kabxanley iyo inaha kale u dhow si toosay u saamaynaysaa si ba-an in webi shabeelle biyihiisu ay kor ugu kacaan baa la saadaalinaya oo halis gelinaya malaayiin soomaaliyeed biyahaasi markay halkaa ka soo yimaadaan etoobiya ka soo baxaan ilaa iyo jawhar ilaa iyo afgooye hadda jawhar iyo meelaha u dhow dhow dhan waxaa lagu kala socda doonyo walaalayaalow duruuftaasuu dalku ku sugan yahay dalka intii aan biyaha lagu ogaan jirin sida magaalada gaalkacyo dhuusamareeb oo halis ba aan ku jirta magaalada la yidhaahdo burco oo toga daadmadheedh iyo iyo toga togdheer ee ka soo rogmanaya meelahaas ilaa iyo qardhana halis bay ku jiraan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac ayuha oo ka hadlayay xaaladda fatahaadaha iyo daadadka ku rogmaday deegaano dhowr ah oo gobolada dalka ka mida ayuu ahaa markana rofeor maxamed cumar dalxa ayaan wax ka weydiiyey sida wax looga qaban karo daadadkan ku rogmanaya deegaano aan looga baran in daadad ay saameeyaan iyo weli digniinaha isi soo taraya ee ku aadan in daadad kale oo hor leh ay meelo kale ku rogman karaan sidoo kalena goobaha hadda ay ku rogmadeen mar kale ay daadad eh, kale oo aada u badan ay kusii rogman karaan sidoo kale waxaan wax ka weydiiyey fatahadaha uu geysanayo amaba ay geysanayaan webiyada iyo sida lagu hortagi karo cidda ay mudneed in lala xisaabtamo oo uu sheegay in hay-adaha dalka joogo ay mudneed in lagula xisaabtamo iyaga maadaama ay lacago fara badan oo dayn ah dalka ay markaa waxyaabaha ay qabanayaan loogu diiwaangeliyo oo dayn ahaan loogu xisaabiyo saaciidow waa idin salaamayaa dhammaan adiga iyo dadka soomaaliyeed ee na dhegaysanayo meel kastoo ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa runtii roobabka ee ka da-ay dalka iyo webiyada oo jubba iyo shabeelle oo buux dhaafiyey in muddabaa horta eh, qoladan eh, saadaasha hawada ee wax ka yidhaahda aad bay u bixinayeen digniino waxaa la filan karo oo inta badan eh, ayay ahayd haddana sidii ayaga saadaashu ay ku bixiyeen oo qaab cilmiyeed ahayd awalba haddana ilaahay qadartiisii way ahaatay marka aad bayna dhibaato runtii weyn roobkii da-ay ee eh, aad maartay gaasta eh, intii dadka awal ee eh, ayaga ay maartay baahidooda ay ahayd iyo in kasii badan mm-hmm. oo ilaahay nimcadiisii mar weliba ee iyadu sida la yiriba maartay nimco kastaba ay leedahay mm-hmm. ayaa roobabkii aadka u weynaa ee iyaga oo ay weheliyaan daadad kale ee xagga webiyada ee jubba iyo shabeelle ka yimid ayaa labada isqabsaday meelaha qaarkood sida ee runtii ee gado maartay inta badan hadda aan arkaynay doolow iyo ceelwaaq iyo luuq ee dhulka webiga juba ee ku fatahmay ilaa iyo dheere ee dhinaca kalena ee xataa baay oo iyadana inkastoo webi aanan marin laakiinse roobabkii daayay ay aad iyo aad runtii hmm. saamayn xoog leh iyadana ay ku yeelatay kadibna laba daraadle labada maaragtay aragtay gobol shabeellooyinka ah hmm. shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose ayaa iyagana intaasi aan arkaynaa halka iyadana hiiraan oo meeshii iyadana ee webiyadaba ee albaabka ay ka soo gelayeen ay ahayd oo runtii dhammaan labada webi oo dhinacaas iyo buuraha etoobiya ay ka soo burqanayaan mm-hmm. marka waa ilaahay ma mahadii laakiinse aad bay dadka soomaaliyeed saameyn ugu wada yeelatay naf ahaan iyo maartay xoolo ahaanba ama ha noqdaano mm dadka dhaqda xoolaha iyo dadka beeraha ee runtii noloshooda ay ku tiirsan tahay badan boqolkiiba sagaashan marka brofesor maxaa laga baran karaa in gobolladii uusan webigu maraynin daadad culus ay ku rogmadaan ayna ka dhacaan dhimasho iyo waxyeelo dadka rayidkaa soo gaara baydhabo dad ayaa ku geeriyooday sida la sheegay daadadkii maanta oo aadka u xooganaa ee ku rogmada halkaasi oo rababkii saacadihii lasoo dhaafay ee ka da-ay halkaas ay ka dambeeyeen sidoo kale gaalkacayo oo looga baran in ay daadad ay ku rogmadaan waxaa ka taagan xaalad noocaasa sidee looga hortegi karaa maxaase keeni kara arrinkaa waa su-aal muhiim ah oo weliba waxaad ii faa'iidaysay gobolada dhexena inay eh, dhibaatadan oo kale iyagana ay qabaan xaqiiqatan waa mid caam ah maanta ee dalka meel ay dhaaftay eh, runtii eh, ma jiraan inaan oran karo ayay halkaasi ka muuqanaysaa ilaa iyo xataa goboladaasi iyagana xaqiiqatan iyadana inta dhiman waa sool iyo sanaag iyo dhulka ee kulli waqooyiga galbeed ee somalilan iyo kulli waxaad moodaa wax isku wada xiran maanta inay tahay arrintan maartay xagga daadadka iyo roobabka balse laakiinna su-aashaada haddaan usoo laabto maamah oo caalami ah oo ayaa waxay leedahay Eh, cudurka daweyntiisa waxaa ka wanaagsan marka hore ka hortagiisa hmm. prevention is better than curious waa ta yidhaahdaan englishka carabtuna hmm. ay tiraahdo alwiqaayatu khayrun min alcilaaj hmm. annaga wax weliba eh, marka ay dhacaan ayaad moodaa in markaa kadib la bilaabayo or iyo sidii wax looga qaban lahaa laakiin inta saadaashaani ay socotay eh, wax badan haddii ka hortagaasi la samayn lahaa wax badan oo hadda ay haleeyeen daadadkan iyo roobka kan hmm. ayaa waxaa laga yaabaa inay wax badan maaragtay ay baajin kari lahayd hmm. marka xaqiiqatan mar ma aha laba ma aha inta fatahaadyadan ee ayaga ay imaanayaan meelihii webiyada keliya looga bartay hadda way ka gudubtay waa ka haddaa roobkii iyo meelihii inta badan aan webiyada dhulkii lahayn ee saameeyey marka saciidow marka haddii dadkii soomaaliyeedna ee aanan badi ee aanan ku baraarugin soomaaliya hadda maanta dowladda awood hadda ee dhaqaale iyo mid xaaladda dalka oo aan iska ognahay waxa ka jira oo dhinac weliba haddana kaligeeda in mar waliba la suga mayan ahayn waddanka hay-ado fara badan oo waxaa ku sugan ee dhaqaalaha soomaaliya lagu taakulaynayaa ee waxbaa looga qabanaya ama gargaar ama mashaariicda ee la yidhaahdo inta fara badan waa sustainable development oo ama atalmiya almustadaama wax arabi lagu yihahdo mashaariicda oo wax ku oolka ah ee loogu talagalay in lagu horumariyo maaragtay dalka iyo dadka laguma fuuliyo laakiinse kuwa aad moodida wax loogu dhimayo ayaa dhaqaalahaasi inta farabadan lagu bixiyaa oo waxaad arkaysaa kuwa oo la wareegayo inay yidhaahdaan beeraleydii masalan kaararka wax laydinkugu shubayaa ama teleefoonada lacag oo hadda la keenay nidaam ah oo ama aragtay tiina kaliftay xataa in ay kasoo tagaan kuwii xeelaha dhaqanayay iyo kuwii beeraha tabcanayayba oo kaama maaragtay kulli kusoo wada xaroodeen oo mm-hmm. halkaasi loogu shubo bisha markii yimaado oo lacag boqol dolar lixdan doolar sideetan doolar hadda waxa ayaga markaa taare ay saareen beryahan dambe halkii eh, meesha beeraha wax looga qaban lahaa xoolaha wax looga qaban lahaa kalluumaysiga wax looga qaban lahaa arrimahaas oo dhan dowladdana eed bay samaysay oo ayadana masiibooyinka la yidhaahdo marka masiibada markay dhacdo iyagii enjiyada markaasi ka bacdi in la kala maartay qaato mashaariic waa wax aad runtii eh, ayada eh, taasi eh, runtii u baahan inay dowladda ilgaar ay ah u yeelato marka problemkan hadda kolleyba waxa looga hortagi kari haddii aan la samayn hmm. de haddana sida wax looga qaban karo waa in la iskaashadaa dhammaan shirkadaha ee maanta ee dadka soomaaliyeed ee ayaga iskale ee iyaga ah ilaahay siiyey dhaqaalaha inta kale ayagana shacabka ayagana awood u leh xoogooda in haddii balaayo iyada timaado lasaba waaye balow ma lahan dhahna annaga inlasbada iyo shacabka inta dhaqaalaha ee aan laga sugin haddana gacmo shisheeya iyo baryo iyo halala soo gaaro inaysan arrinta noqonin taas ayaan kolleyba anigaa soo jeedin lahaa waa gartay yay taha marka cidda mas-uuliyaddan ay saaran tahay oo inay wax ka qabatay ay tahay oo hay-adahaas inay la xisaabtantay ay tahay maadaama eh, deymo inta badan soomaaliya eh, lagu leeyahay deymahaasna ay qeyb ka ahaayeen hay-adahan samafalka iyo waxaan ka shaqeeya dowladda ayaa loo baahan yahay dalka dowlad ayay maartay ka taliso oo ayada sharciga ayay leedahay hay-adaha wadanka joogo ilaa iyo gees maaragtay dowladdu ayada way u diiwaan gashan yihiin oo islamarkaana waxaa loo baahan yahay sida masuq maasaqa hay-adaha dowladda oo ayaga lagala xisaabtamo iyaga si kasii daran in loola xisaabtamo waayo aniga hadda ka hor shir aan ka qayb galay ayaa waxay ahayd wax aan la yaabay iyadoo london shirkaasi lagu qabtay oo la yiri soomaaliya conton milyan ee dollars ayaa waxaa looga maaragtay qabtay eh, ka hortaga iyo maaragtay eh, barnaamij ee eh, loogu magacdaray marka eh, xagga eh, maleriyada markaasaa waxaan idhi meesha mashruucaasi laga fuliyey iyo meesha laga qabtay iyo hay-adda fulisay ma noo sheegi kartaan oo w h o markaasi ayada lacagtaasi loo soo mariyey ayadana waxaa u fadhiyay halkaasi wakiiladeeda dowladaha biyaxiya deeqaha ama duwalilmaanix la yirahdo ama donald iskana way joogeen xaqiiqatan naxdi bay ku noqotay arrintaasi markaan su-aasha aan weydiiyey anoo markaasi xilligii baarlamaankan ku jiray ahayd aniga accountable ku noqonaya ee dowladeeni ee ku matalaya hmm. maaragtay ee golayahayaasha dowladda mid ka mid ah weliba golaha shacabka aan idhi tii marka iyo mid la mida ah ayaan weligeedana markaan shirarka caalamiga aan ah ugu tagno hmm. ayaa banfaleedyada soomaaliya lagu caawiyey ee dhaqaalaha la sheegayo ayaa haddana meel ay ku baxeen aadan garanayn meel aanan munaasab ahayn aan loogu talagelin ama ayay sheegayaan ama qaarkood waxayba kuleeyihin anaga lacag cash ana ah lama siinin ama dawooyin baana loo soo dhiibay ama waxay ku leeyihiin eh, raashin baana loo soo dhiibay oo sida hadda w f b oo kale ay sameeyaan ama faw iyo waxaayo kule waxay ku dhaheen lacagta annaga iyadoo kaash ama ah nala siiyo laakiin waxaana loo siiyaa si ee eh, macaragtay ayada oo dadban marka waxaasoo dhan haddaanan hay-adahaasi aan lala xisaabtamin eh, dowladdana meel loogu qoro oo la yidhaahdo bay ku tahay hmm. waa waxyaabaha ee maanta anaga naloo haysto oo dowladeenana oo ayada rahan ahaan maanta ayada ay ugu jirto dayntaasi qoorteeda oo sidii looga cafin lahaa maalin walbana dadaal iyo dood meel waliba ayada ay ugu dhacayso ugu dambayntii hadda sidee loo maareyn karaa marka daadadka ku rogmanaya goobo aan looga baran iyo deegaano iyo degmooyin badan eh, markaa go'doomiyey doomiyey eh, dad shacbana ay dhibaato ku wajahayaan horta saciido laba waa inaanan ilaawin horta ilaahay subxaanahu watacaala annagu dad muslim marka aan nahay ilaahay caadilka ahaa ummadiisa waxyaabo fara badan oo ku imtixaanaya ayaa jira masiibooyinkaad aragtay ee adduunka ka dhacaya kuwa dhulgariir baa lagu ridaa kuwa dabaylaa lagu kiciyaa kuwa biyo iyo fatahaad waxa hadda maanta libiya ka dhacay ee aada ogeyd fatahaadada iyo south africa wax adduunyada mucjiso guryo daara dhaadheer ayay qaadayeen rofeor maxamed cumar dalxa ayuu ahaa oo aan wax ka weydiiyey fatahaado saacadii lasoo dhaafay ay geysteen webiyada shabeelle iyo jubba iyadoo sidoo kale daadad xoogan ay ku rogmadeen deegaano dhowraha oo koonfurta iyo bartamaha dalka dhaca loogu sixiliyo godob godob dhashiyo kala guracan waa hagaag saaxiibayaal markale kulanti haboon ayaa idin leenahay qabiga ugu dambeeyey barnaamijkeena ayaa isla sii gaaraynaa markana haddii aynu eegno ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan waxa ay ka wadaan xadka gobolada shabeellada dhexe iyo galgaduud ay wadaagaan waxaana halkaasi gaaray ciidamadii ugu badnaa iyadoo ciidamada ay ka ambabaxeen magaalada muqdisho intooda badan maalmihii lasoo dhaafo ayaana ah ciidamadan waxaa lagu waa lagu hayay magaalada muqdisho iyadoo dib loo qalabeynayay nasiinana ay qaadanyn nasiinana ay qaadanayeen waxaana lagu wadaa in maalmaha soo aadan uu bilowdo dagaalka al-shabaab looga saaraya deegaanada dhaca gobolada dhexe ee dalka ciidamada deegaanka iyo kuwa xooga dalka ayaana waxaa lagu wadaa in bariga gobolka galguduud deegaanada dhaca ay howlgallo ka bilaabaan amaba ay ka bilaabaan maalmaha soo aadan halkaas oo ay kaga saarayaan al-shabaab inkastoo deegaanadaas al-shabaab aysan ku sugnayn haddana mararka qaar ayay yimaadaan sida dadka deegaanka ay sheegeen waxaana ay u hanjabaan dadka shacabka ah ee halkaasi ku sugan si aysan u garabsiin ciidamada xooga dalka iyo kuwa dadka deegaanka markana saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h kalamaanay waa la yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa aryaadhaha kale maanay anigu beriga waxaan dhihi lahay roonow u roonow raxmaanow soomaalida u roonow war abdulow aanar walmooshidii dadka daada gaaday roonow allow eebow raxmaan roob nool da'sii warmadayow dadkii daada qaaday waa leedahay ilaahayna roobadka baryeehe walba maa aftiyo uradaqaynka dhehdi ilaahow rabbiyow naxariista gudaanyo naxariis noosili leymidheegne webiyada butaaciyo berrigoo dhan soo maray eh aadahana ka daydayey baafiyey dadkaygii wareerba biyaa kaala tegey kalamaanay waalidiinni iyo wax walba sheegiima wuxuu idin marsiinayaa iyadoo dadkii daad la tegey inaad roobdoon dhigtaan war axmedoo war soomaalida waxaa digniin lagu bilaabay roobka oon bilaaban muddo ka hor dhegna jalaq waa u sii diideen qaar ayaa xataa daadka iyagoo isku dhex sawiraya uu qaaday marka haddaysan wax maqlaynin in ilaahay roobka looga barya ha u siyaadiye soo maaha war soomaalidiisan makasaasan dabeecadiya ma etaa jid xalagmareen ahdili kahire oo jid nadiif alanfor ah, bur mayleyin kaas maxaana laageli war kaas maynininkureebi war jidkaas maynininkureebiyaadleyin war walla weynay malaha soomaalidu suntii hargahay noqotee xilliga abaarta hanaala gargaara bay leeyihiin harraad baana dilaya biyahanala siiyana way leeyihiin xilliga roobku ilaahay u shubaan hardaad baana qaaday ahna loo gurmaday leeyihiin baxyaalaannu ka gala roobka hanala siiyay leeyihiin marka anigu waa yaabaye dadka roob iyo jiilaalba haayadaha u cabanaya miyay waalan yihiin mise cadan baa laga heesaya warwaaqlo waliintoon mooshiidilankitatuuj muujis ilaahaygu tuuga dodtoomo la dhow u aade warmadee warmadii sida baydhaba ka mida meelaha dadka roobka ku qaaday aryaxaad baydhaba ka sheegaysaa weligay walaxaanan maqlinaanba maqlayoo gaalkacyow dad ku laayaa la yidhi war cabdulla miyaadan ogeyn gaalkacyo inay webi leedahay yamays la yidhaah waar hargeysaaba imika webi yeelatay la yidhaahdo dooxa kama kalluumaysatiin ohe war sanadkan meel kastoo soomaaliya ku taallaa webi yeelato xataa buntlandba waa la yaabay hayaay war bashiirama webigii qardhaa fatahay war meelaha togogii iyo webiya iyo waxa dhan isku darmeen waa gobolka gedo dad baana naftooda kuwaaya waaye qaar waa barakaceen qaarna biyahay dhex fadhiyaan hadda gacan iyo gurmadba waa u baahan yihiin dadkaasi soomaaliduna haddaysan u gurmanayn waa ku qasban inay hay-adaha baryaan war fatahaadaha ugu badanu meelay ka dhici jireen waxa ahayd gobolka hiiraan ilaa haddana wax ku dhinta ma aanan maqal waana dadkii ugu horreeyey oo digniinta qaatoo dhegahoodu furnaayeen sababtoo ah masiibada daadka marar badan ay soo arkeen hadda ceel jaallaha qaarkood sii aaday intaan roobku u bilaaban dee waa saxo waa tii la yidhi naftoorad bay kugu aamintaa war dadkii dhihi jiray roob magaalo ku horay ramaa sooma baxshee laamigu ku raftaa kanoo kale weligood ma aysan arkin sababtoo ah macal guryihii ku raftay laami iska dhaafe warna miyaw dawlud kulul iyoonay daad hoog badanba antihakiindeernaylikudarahewaleri beleda hore rooran ta dambena reeban ta sarana raaran ta hoosena hareeruhuna riixan tan dhexdeennana roob iyo raxmad rabbigeennu ku shubo ragta weligeed ku rushaysanwar raxmadda rabbi khayrkeeda allahna siiyo sharteedina allah naga xijaabee ra-iisul wasaare ku-xigeenka saale axmed jaamac wuxuu yidhi dad toban ka badanaa ku dhintay roobkii ka da'ay dalka dadkana bilo ka horaan u dignay hase yeeshee cid naga dhagaysatay waan weynay haddana waxaan ku dadaalayna u yidhi dadkan aan ugu gurmano diyaaradaha helikobtarada ganacsatadana waa la kulmiya wuxuu kala hadlay in ummadda loo gurmado oo hadda farxaano ma waxaadna leedahay soomaaliya helikobtaro ee dad ugu gurmatay leedahay war gurmudaad ka hadlaysaa kuwa dagaalama xitaa waa leedahay war waxaan maqli jiray roobkii da'a iyo raacada adduunyada aniga wayga raagtay dadda dambaabadii oo yidhaahe soomaaliya meel kastoo la joogo ilaahay raxmaddiisa waa ka simay laakiin waxaa la yidhi nimco kastaaba nusqaan leh warbow waxaan maqli jiray roobow ruglow kaalay daraariyow kaalay aryaadhaha ka cadaad isu wareerihaysiina ayaamahan waa og tihiino eh. rafaad yaa roogmadaa dhooco eh. maray soo roobnaa waada'a eh. rafaad yaa roogmadaa dhooco maray soo roobnaa waada'a war kalmaan ay war ma mahaysiine owdaanka hadda ka hore wuxuu yidhi kala maqan lagu maqan isku maqan hadda intuu waxaasi ku maqnaa oo soomaalidu gubaabinayay asagaa lagu maqnaayo wiilkii wiilkiisa ay dileen war uu daangaallaa u naxariistay cadaalad waa helay sababtoo a ah ninkii dilay maxkamadda ciidamada diltoogashaa ku xukuntay racfaanay ka qaateenoo darajada labaada loo gudbiyey haddana mar kalaa ah maxkamadda sare ee ciidamadu toogasho ku xukuntay marlamaadmusnagadaawarbowa horaa loo yidhi nin wax dilay dil buu mudan haysaa waxbuu dileye war udaango maxkamadda goobjoog u ahay wuxuu yidhi waxaan jiraa buu yidhi siddeetan iyo laba gu waxaana maxkamadda ka codsanayaa intaan noolahay in aan cadaalad helo hadda maanta waa ku qanacsan yahay warkalamaanay war ma haysiine gabadha xildhibaanada ahayd marwe cabdi bashiir oo u tartamaysa kursigii baarlamaanka adduunka nairobiyaa lagu soo dhoweeyey safiirkii somalilan ma u yimi warboaqlo masaajidka ciyaarta baa ka daysid war naga qasinin ee ciyaartii soo dhowaysa waxaa ka mid ahaa xildhibaan kullane iyo taliyihii hore imigreshinka korneyl kofi war mooshinaan keenaynaa miyay dhaheen war warkaa iga qasina xildhibaan kullane wuxuu yidhi madaxweyne xasan sheikh waxaa laga rabaa gabadhii laga codeeyey inuu jawaab ka bixiyo warbow xildhibaan kullane marwe bashiir waa nooshahay igraan taalil nolol iyo geeri meel ma ku sheegay warwarkaa kusoo boodinine korneel koofina wuxuu yidhi eh. dowladdani waa dowladdii ugu horraysay eh. ee muwaadin soomaaliyeed ka codaysa war korneel koofi ma oga miyaha inuu ka mid ahaa dowladdii ugu horraysay qof muwaadin soomaaliyeeda ah, shisheeye u gacan gelisa war koofi doodii dacwadaha u dambayse eh. maxkamaddii u yeertay maka garbaxay war kalamaanay dadka siyaasadda falaqeeya waxay wareejinayaan xukuumaddii khayrre inay dhaheen owan alif waa argagixiso xukuumadda xamsane ay diiday xamaas inay argagixiso ku sheegto aryaadaha samidee cabdullana waxa uu yidhi ow mahay maarayso maahino isku magacyaa kaalamaan mahay maarayso maahino isku magacyaa kaalamaan waar wallaweynay waxaa la yidhi madaxweynihii hore sheikh shariif wuxuu heshiisiinayaa baa la yidhi khayre iyo fahad iyo farmaaje markaa sheikh shariif arrimaha somalilan muxuu u geli waayey ubba waxaasi jiraya buu kala qabto warnamiyo hortamaysiin war sideey sheekh shariif garaabada heliisiyey war sheekh shariifinu waxaasoo dhan heshiisiye ku maqaldana sababtoo hore loo yidhi eh. soomaalaha heshiiha lagula heshiiye haye yaa la war waxaa kaloo la yidhi eh. cid kastoon heshiis dhexe lahayn lala heshii maahe eh. in dunida heshiis lala noqdana lagu heshii waaye heshiis guud inuu dhaco maxaan ugu heshii weyne war walii kaaleanay dadkun dagaalameene heshiisa fadaayan lanki heshiisii fadin usiiba heshiisiisa baahan warmow soomaaliya heshiisa dunidana heshiis laa ninka ku dhawaaqay xasan shiikh buu ahaa naw maxaa la heshiisiinayaa markaa war cid kastoon heshiinayni waa inay heshiisaan soo lama dhihin war horta sheekh shariif muxuu heshiisiin waaya si israa'iil iskaga celiyaan war madayow sharif xasan lama sheegin waar bislow hanugu buqin orodoo reeriinni qabo haddaynaan heshiinayn haddaynaan heshiinayn waa kala hadhnaa kala hawl yaraysanaa war bashiirow anna waa shirbaahe waxaa la yidhi isma hurtaan heshiis ahayn kala hartaa kahaybadroon fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena madaxa guuraysi barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah siciid cabdiraxmaan cali farsamada sheekeeya iyaa ka qaabeynaya caawa intaan barnaamijka midlac ayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo socday ka ma dirsado walaalkeed ma dirsado walaalkeed joogtay oogoli xidabkaabe ma dirsado walaalkee ma dirsado walaalkee intay duni basuugsi oqoli xidabkaabe darban bay uruga xawgeeda ujihimbay daayada dareeda haw udarbambay urgaan awgeeda haw ujihimbay daayada sawirsiyo tugmashay ka dooratay madadba adoqoone adoqooneyda qaabe dareeda haw udarbambay urgaan awgeeda haw yaga dhexdeeda haw gudarbambayrurudaan hawkeeda haw gudihinbayda yaga dawartiyo duwashay ka dooratay madadbal aduqoon cidade, vamos direito à cidade. dareerbay dacal masaa guruushao la qaadan bay tahashataa tacliimkalo dareerbay dacal masaa guruushao la qaadan bay tahashataa jahilnimay sida ku dayntahay sidaa ku dayntahay madaduba adoqonaydakaabe dunida u ayaan tegay digu noqday dhowkooda u burburay dagaalama dunida u ayaan tegay digu noqday dhowkooda u aburburay dagaalama duminimay sida ku dayntahay sidaa ku dayntahay madadhba adoqone